qof baar yimid ismaayo amxaaraada kenya tigaakaawaya kurkaa ka gooyaa kulligood kufaarta timid kismaayo kirishtaanka amxaarada kenya tigaa kaabaya kurka ka gooya kulligood kurka ka gooya kulligood kufaarta timid kismaayo kirishtaanka amxaarada kenyaatiga tigaa kaabaaya kurkaa ka gooya kulligood kurkaa ka gooya kulligood kor uu kaca dhanyaroy kuryaanada cabaysta kitaabka rabbi daafaaca kismaaya karara amxaaro kismaaya karara amxaaro kor uu kaca dhanyaroy kuryaanada cabaysta kitaabka rabbi daafaaca kismaaye karara amxaaro kismaaye karara amxaaro kol haddayno midoobeen kismaayo soo dhoobteen kolna ma iloobin tikirey kuleylka ku gaaro jameeco kolna ma iloobin tikirey kuleylka ku gaaro jameeco kol haddayno midoobeen kismaayo soo dhoobteen kolna ma iloobin tikirey kuleelka ku gaaro jameeco kolna ma iloobin tikiray kuleelka ku gaaro jameeco kolna ma iloobin tikiray kuleelka gaaro jameeco kolna iloobin tikiray kolna ma iloobin tikiray kuleelka gaaro jameeco